xaraf weeye kelimadda anwaacdeedu waa saddex isim iyo ficil iyo xaraf wowdu waa bimacnaa ow ma ahan macnuhu isim iyo ficil iyo xaraf marka laysku daray isku yihiin kelimad ma ahan ee macnuhu waxa weeye isimku gaaru kelimad u yahay ficilkuna gaaru kelimad u yahay xarafkuna gaaru kelimad u yahay zaydun keligiisu kelimad yahay qaamana keligeeday kelimad tahay bal iyo qad iyo wixii lamidana keligeeday kelimad yihiin marka mid walbaaba waa kelima waana badan tahay o inay noqoto wowda macnaheedu amase ow macnaheed wow noqdo labada waa timaadaa wow bimacnaa ow ah iyo ow bimacnaa wow ah labadaba waa timaadaa labadaba waa ay timaadaa marka kelimadaa sidaas u qaybsanta oo kelimada ayaa saddexdaas u qaybsanta kelimadaa saddexdaas u qaybsanta taqsiimka nuucaana oo kelimada in la qaybiyo oo loo qaybiyo isim iyo ficil iyo xaraf waxaa la yidhaahdaa taqsiimu lkuliyi ilaa jus-iyaatihi taqsiimu lkuliyi ilaa jus-iyaatihi xaashiyada sajaaciga bal fiiri wa taqsiimu lkelimati kelimad in la qaybiyo ilaa maa dukira sidii la sheegay loo qaybiyo min taqsiimi lkuliyi kuliyi oo la qaybiyey weeye ilaa jus-iyaatihi jusasiyaalkiisana loo qaybiyey wadalika kaasu multabisun wuxuu ku dheehaya bikhilaafi taqsiimi lkalaami kalaam la qaybintiisa ilayhaa kelima ilayhaa madkuuraadda loo qaybiyo oo ajruumiga ma og tahay saddexdan wuxuu taqsiim uga dhigi jiray kalaam ah, kalaam alkalaamu huwa lafdu lmurakabu lmufiidu bilwadci wa aqsaamuhu halaaa u markaasuu saddexdan uga dhiga marka asaga wuxuu aqsaamta ka dhigi jiray inay aqsaam u tahay kalaam laakiin taqsiimka in sidaan loo qaybiyo oo kelimadaas sidaan u qaybsantan la yidhaah sida daqiiqahu waa nuucaas midaas oo in kalaam loo qaybiyo ah oo la yidhaahdo saddexdaanaa kalaam u qaybsamaa iyo in la yidhaha kelimaddaa saddexdaan u qaybsantaa waxaas wanaag badan in la yidhaha kelimadda u qaybsanta maxaa yeelay taqsiimu lkuliyi ilaa jus-iyaatihi marka la yidhaahdo sida fiir waxay la mid tahay kanqisaami alxayawaani ilaa farasin wa insaanin waxaad qaybidaa xayawaan waxaad u qaybidaa faras iyo insaan taasoo kale ila midta waxaad tidhi alinsaanu waxaad tidhi alxayawaanu insaanu wa farasun aad tidhi waa taqsiimu lkuliyi ilaa jus-iyaati laakiin haddaad tidhaahdo kalaamaa saddexdaan u taasoo kale waxaa la idhaha min taqsiimi اlkuli ilaa ajzaa'ihi min taqsiimi اlkuli ilaa ajzaa'ihi aa la yidhaahdaa maxay ku kala duwan yihin waxay la mid taha taasuna kan qisaami sanka jabiin sanka jabiin waa malab iyo khal la isku daray malab malab iyo khal aada isku darto khalku biyo yaroo dhanaanoo suuqa waa yaalin dhalooyin ku jiro weeye oo qudaarta korka looga dara sanka jabina la yidhahdaa marka khal iyo malab marka laisku daray sanka jabin isku yihiin marka maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin calaamad u ah taqsiimu lkuliyi ilaa jus-iyaatihi calaamad waxaa u ah sidqu lmaqsuumi calaa kullin min aqsaamihi sidqu lmaqsuumi shayga la qaybinaa wuxuu ku rumoobaa qaybaha mid kastoo ka mid ah fiiri waxaan leenahay hadda waxaa la qaybinaa waa maxay kelimaa la qaybinaa soo maahan sidqu lmaqsuumi kii la qaybina ayaa rumoobaa wuxuu ku rumoobaa calaa kullin min aqsaamihi mid kastoo aqsaamta ka mid a ah. hadda waxaan qaybaynaa waa maxay kelima aqsaamtii meeqay noqotay isim ficil xaraf waxaan leenahay alib ismu kelimatu fiiri magacii kelima ah isimka kaliya waa qaadan kara alismu kelimatu haye ficilkiina waa qaadan karaa oo waxaan leenahay alficlu kelimatun xarafkiina waa qaadan karaa waxaan leenahay alxarfu kelimatun calaamadaas haddaad aragto oo ah sidqu ismi lmaqsuumi ka la qaybinayaa magaciisaa ku rumooba calaa kullin min aqsaamihi mid kastoo aqsaamta ka mid ah taasoo kale maxaa la dhaha marka taqsiimu lkuliyi ilaa jus-iyaati tusaale mar kale ku celi waxaan idhi alxayawaanu insaanu wa farasun aan idhi xayawaan xaan u qaybinay insaan iyo faras mid shayga la qaybina magac la qaybina waa maxay xayawaan ajzaadiina waxay noqotay faras iyo insaan magaci kii la qaybinayo jus walbaa ku rumooba waxaad leedahay alinsaanu xayawaanu alfarasu xayawaanu soo sax maaha khalaas taqsiimkaasu marka maxaa la yidhahdaa taqsiimu ilaa jus-iyaati kiig ahaa fiiri laakiin kalaam haddaan u qaybinno oon idhaahno kalaamkaa saddex u qaybsama ismun wa ficlun wa xarfun kaas waxaa la idhahdaa taqsiimu lkulli ilaa ajzaa'i calaamad xaa u ah calaamad waxaa u ah cadamu sidqi ismi اlmaqsuumi calaa kulli min aqsaamihi kan la qaybinayo maqsuumka ah magaciisu mid walba kuma rumoobi karo ayagoo laysku daray maana si kale u rumoobi ma cadamu ah, sidqi ismi اlmaqsuumi calaa kulli min aqsaamihi a ah, calaamad u ah hadda miyaan dhihi karnaa ficilkoo keligiisa alficlu kalaamu ma dhihi karnaa alxarfu kalaamu masaxa alismu keligiisa waaba dhici karta in laga raaraadiyo kalaam eber wey marka taasoo kale waa min taqsiimi اlkuli ilaa ajzaaih maxaa nidhi waa ka taqsiimi sankajabiin ilaa ilaa casalin wa khallin hadda malabkii oo keligiisa ma dhihi karnaa alcasalu sankajabiinun masaxa sax maaha sankajabiin lama yidhaha malabka malab keligiisa maaha sankajabiin aye ma dhihi karnaa khal keligiisa alkhallu sankajabiinun ma dhihi karno goormaa la helaya sangajabiin marka aqsaamta laysku daro oo khal iyo mal laisku daro marka kalaam waxaa la helaa marka ism iyo ficil laisku daro maxaa marka ay u fiicnaatay maxay u fiicnaatay in kelimad loo qaybiyo saddexdan oo laga dhigo min taqsiimi lkuliyi ilaa jus-iyaati maxay u fiicnaatay waxay u fiicnaatay haddee waa daabidkiiya ku rumooba sidqu ismi lmaqsuumi calaa kulli min ajzaa'ihi waa ku rumooba laakiin kalaamkii maxaa la rabay haddii kolleyba uu noqon waayey min taqsiimi اlkuliyi ilaa jus-iyaati maxaa la rabay inuu noqdo min taqsiimi اlkuli ilaa ajzaa'ihi soo lama rabin taas xataa ku rumoobma haddaad kalaam uqaybida saddexda oo tidhahda alkalaamu halaaatun ismun wa ficlun wa xarfun sax maaha sababtoo ah kalaam marka la helaayo shardi ma waxaa ah isim iyo ficil iyo xaraf in la helo ma shardiyaha shardi ah? maahan waxaa la heli karaa laba isim kaliya zaydun qaa'imun waxaa laga heli karaa ficil iyo isim qaama zaydun waxaa laga heli karaa saddexdoo laysku daray qad qaama zaydun marka taqsiimkii ma ahan taqsiimu lkuliyi ilaa jus-iyaatihi mana ahan taqsiimu lkulli ilaa ajzaa'ihi hadda meelba ma haystee marka ha bal fiiri adigu meel u haysto ilaa taqsiimka labadaasaa laga rabi inuu noqdo taqsiimu lkuliyi ilaa jus-iyaatihi kaas maxaa calaamad u ah sidqu ismi lmaqsuumi calaa kullin min ajzaa'ihi mid kasta inuu ku rumoobo haye taas noqon ma kalaam loo qaybiyo hadduusan ahaynna maxaa la rabay taqsiimu lkulli ilaa ajzaa'in calaamad xaa u ah cadamu sidqi ismi lmaqsuumi ilaa kullin min ajzaaih waa in dhammaan markii la helo sida fiiri sankajabiin maxaan u qaybinay sankajabiinkii ilaa casalin wa khalin goormaa la helay sankajabiin labadaba marka la helo goor la helima marka labadii dariiq midna kuma soconay sida saxdaa marka waa nooca wahiya kelimadii ismun ism weeye wa ficlun ow ficlun ficil weeye wa xarfun ow xarfun xaraf weeye isimku u hormarina maxaa yeele waa lisharafi oo see u sharaf badan yaha lagu arkay ismi waa likownihi musnadan wa musnadan ilayhi keligiisaa kalaam laga heli karaa zaydun qaa'imun fiiri keligiisaan kalaam ka keenayna keligiis aan ka keenayna kalaam ficil annagoon meeshaba keenin xarafnana aan meesha keenin aan kalaam binaynayna oo dhisayna zaydun zayd qaa'imun mid taagan wey zayd iyo qaaim labadiba waa laba ism marka waa lisharafihi likownihi musnadan wa musnadan ilayh ficilku ku xujina ah, maxaa isaga xagga sharafaan ku xiga waa likownihi musnadan isagu musnad keliyu noqdaa musnad ilayh weligiis ma noqdo harafka loo daba meel u caynoobay maxaa yeelay liannahu laa yakun musnadan walaa musnadan ilayh wa hiya kelimadii ismun ism weeye wa ficlun o ficlun ficil weeye wa xarfun o xarfun xaraf weeye sharax qaala shaarix lamaa dakartu markaan sheegay uu yihi shaarixa xad alkelimati kelimadii xadkeeda bayantu waa caddeeyey annahaa kelimadii jinsun jinsi inay tahay jinsigaasoo taxtahu hoostiisa ay ku sugnaadeen halaathatu anwaacin nuucyaalo saddexa al-ismu ism uu ku sugnaaday ka bedelo waalficilu ficil uu ku sugnaaday waalxarfu xaraf uu ku sugnaaday lamaa dakartu markaan sheegay xadd alkelimati kelimadda xadkeeda bayantu waxaan caddeeyey waa jawaabkii lamaada bayantu waxaan caddeeyey annahaa kelimadu is jinsun jinsi inay tahay jinsigaasoo taxtahu hoostiisa ay ku sugnaadeen halaathatu anwaacin nuucyaala saddex ah ka bedelo alismu uu ku sugnaaday waalficlu ficl uu ku sugnaaday waalxarfu xarf uu ku sugnaaday bedelkan waa bedelkee bedelulbacdi min alkuli hadda shardi u lahay shardiga bedelulbacdi xaa shardi u ahaa in damiir lala xiriiriyo bedelka oo mubdelu minhuba u laabana aawa shardiga ha mubdelu minhugiyo dhan aaba la sheegaaba xaa damirhufala soo dhamayna is alismu wlficlu wlxarf waxba lagama tegin mar haddii la wada sheegayo damiirku shardi maan marka waa marka la wada sheegayno inta bedela sheega laga socona markaas waa laasim damiir in lala xariiriyo oo mubdalumihooga u laabana lamaa dakartu markaan sheegay xad alkelimati kelimadii xadkeeda bayantu waa caddeeyey annaha kelimadii jinsun jinsi inay tahay jinsigaasoo taxtahu hoosiisa darafkaana muqadam ah oo khabarkii ah waa daraf khabar dhacay alaaatuna waa mubtada muaar ah waa mubtada muaar ah jumladaasaa nacti u noqotay jinsun maxaa yeele liana aljumala wa shibha aljumali bacda anakiraati sifaatun wa bacda almacaarifina axwaalun laakiin calaa mulaqa inaysa ahayn qawaacidkeed ku qaadato ee faahfaahin badan ay rabto qaacidadaas jinsigaasoo taxtahu alaaatu anwaacin nucyaala saddex ay ku sugnaadeen alismu ismuu ku sugnaaday waalficlu ficil uu ku sugnaaday waalxarfu xaraf uu ku sugnaaday wadaliilu wadaallu midka tusaa waa ficil bimacnaa faacil ah wadaliilu midka ku tusaa cala nxisaari anwaacihaa kelimada nuucyaalkeeda koobmidooda fii haadihi tan dhexdeeda ay ku koobantay tanday ahalaaata e oo saddexda ah alistiqraau raacraacidda weey wadaliilu kan ku tusaa calanxisaari anwaacihaa kelimada nuucyaalkeeda koobmidooda fii haadihi tan dhexdeeda ay ku koobantay tanday ahalaaatu e saddexda ka sife ilaa isim allah hadduu ismu ishaare ka dabamaro meeqa weja ku banaaneed saddex ka sife ka bedelo taa rabtaa dhigi kartaa haddaa rabtaa labada exraabadoo kale mar wadaliilu kan ku tusaa cala nxisaari anwaacihaa kelimada nuucyaalkeeda koobmidooda fii haadihi tan dhexdeeda ay ku koobantay tan alhalaathati saddexdan ay ku koobantay dhe ka bedelo ama waxaa tidhaha athalaahati saddexda ah oo ku bayaani alistiqraau raacraacida wey istiqraa u daliila ah, daliil waxa u ah istiqraaq ah, istiqraaqu waa tatabuc shayga inta la raacraaco saad u daba joogto inaad xukun siido labuu u qaybsamaa usuulu fiqigana lagu sheega naxwadan lagu sheegaa meelo badan lagu sheega istiqraaq laba u qaybsamaa istiqraac taam ah iyo istiqraac naaqis ah labadaas u qaybsama istiqraaga oo taamkaa ijmaac wey inuu xujo yahy istiqraaga taamkaa ijmaac wey inuu xujeeyo xataa masale sharciga loo xujaysan karo istiqraaga naaqiska khilaafaa ka jira sida uu baxrulmuxiidka zerkarshi ku sheegay usul fiqiga waxa weeyaan qowlka xooga badan wuxuu yahay dhani haalibuhu faaideeya ideeya dhani haalibana waa la xujaysta hadii fiqiga la joogo dhani haaliba uu faaideyna marka istiqraar taama ah iyo mid naaqisa waxaa la yidhaha istiqraar taama qaacido u qaado istiqraar taama ah waxaa la yidhaahdaa ihbaatu اlxukmi fi juز'iyin lihubuutihi fi اlkuliyi cala listiqraaqi istiqraaq tama maxaa la yidhaahdaa ihbaatu اlxukmi xukunaa la sugaa fii juز'iyin qaybaa lagu sugaa maxaa loogu sugaa lihubuutihi xukunku inuu ku sugan yahay fi lkuliyi midka guud cala istiqraaqi maashayna uu ugu sugan yahay kaasa waxaa la yidhaahdaa istiqraa oo taam ah istiqraa oo taam ah kaasoo kalea la yidhahda waana xuju da kaasoo kale u yahay maxaa la istiqraa taam ah ihbaatu lxukmi waa in xugun la sugaa fii jus-iyin jus-iya loo sugaa maxaa loogu sugaa lihubuutihi xukunka sugnaashadiisa daraaddeed fi lkuliyi kan guud uu u sugnaaday cala alistiqraaqi maashayna ugu sugnaaday tusaale nin tukanaya barqadiyaad arag ma weese qabin hadduu suuli ka soo baxay adigu arkay markaasaa tiri ma weese qabti saau tukee waa weysaysati markaasuu ku yidhi waa salaatu duxaa waxaan weysaysaay waxaan tukaaya ha haymoodu subx iyo duhr iyo salaatu duxaa wey ha daliil gaara miyaa jira salaatu duxaa in loo weysaysto sheegayu kuleey waa markaasaad waxaad leedahay laazim waa inaad weysaysataa maxaa yeelay laabudda likulli salaa min wudu xurunka kan guuda usugay oo salaadoo dhan laabudda likulli salaatin min wudu war salaad walba lagama maarmaan weyso marka kii guud haddaad usugnatay khalaas salaatu duxnaba usugay ama salaatu tasaabix iska tukanahay markaasaasn war weensaysa haddaad suuli ka soo baxdeen markaa suuli mataqan salaadan tukanay waxaad u haysataa sunadii duur ka horreyd iyo ka dambeysay salaatu tasaabiixan wada waxaa leedahay laabud min bahaar waa laga maarmaan maxaa yeelay laabudda likulli salaa midka kulligaa usug horta min dahaara dahaara waa laga maarmaan marka xukunka midka jus-iga ku sugeen maxaa yeelay wuxuu ku sugaya midka kulliga kaasoo kale waxaa la ihahdaa istiqraa tam a waana xuju waana midkaas kelimadan inta la raacraacay kelimo a ah, saddexdaan lasoo he ah, saddexdaana lasoo helay marka saddexdaas wax aan ahayn ma jiraana laleey laakiin waa la ictiraado waa la ictiraado waxaa la yidhi waxaad xujada ka dhigteen waa un istiqraa soo maaha istiqraaga bal sheega fiiri istiqraaga siduu u caddeeyey istiqraaguu sii tacliiliyey ah, istiqraa taanaan hadda sheegnay ogow maxaa naga dhiman istiqraa naaqisa istiqraa naaqisa an iska raacsiino istiqraa naaqisa waxaa la yidhahdaa ihbaatu lxukmi xukunka in la sugo fii kulliyin midka guudad aad ku suge awalkii jusiga aan ku sugna marka hore midka guud aad u suge maxaa loogu sugaa lihubuutihi xukunkaa ku sugnaaday fii akthari jusiyaati jusasiyaalkiisa inta ugu badan xukunku ku sugay mar hadduu inta ugu badan ku sugan yahay kan guud ku sug markaade ah, ibaatu lxukmi fii kuliyin xukunkaa waxaa lagu sugaa midka guud maxaa loogu sugaa lihubuutihi xukunkaa wuxuu ku sugnaaday fii jui fii akhari jus-iyaatihi jus-iyaadkiisa inta ugu badan min kayri ixtiyaajin ilaa jaamic awalaan loo baahan cila jaamica ah oo la qiyaasto ah, looma baahan min min gayri ixtiyaajin ilaa jaamic tusaale waxaa ah xayawaankiyaad fiirfiirida geeliyaad fiirida suwo marka uu uu cala dhansanayo amase uu barya qaadayo markuu wax cunayo macnaha oo uu dilayo gawska ku dilayo cuntada cawska iyo geedaha u goostay daamanka hoos u dhaqaajina arigaad fiiridaysaa sidoo kale u dhaqaajina geeliyaad fiiri loodaad fiiridaysa sidoo kale u dhaqaajina waa ka tagtay libaaxaad firayso sidoo kale u dhaqaajina waad ka tagto dawaca u tagto sidoo kale dhaqaajina yar yarkadaa dee bulacaad fiiriday iyo silaanyosay siday udhaqaajinaya kuwa dhexaad soo aadayo mas iyo jilbisaad soo aaday iyo abeesosay u dhaqaajinay mid walba hadduu wax cunaayo daanka hoosaa dhaqaajinaya agsarkii jus-iyaadkiisa maahan qaacido guudad siday marka markaasaa tihi kullu xayawaanin yuxariku fakahu asfal cinda almadqi kii guudaad xuninka usugta maxaa yeelay jus-iyaadka agarkoodaad ku soo aragta ilaa muxuu ahaa istiqraaga naaqiska wuxuu ahaa ihbaat lxukmi fii kuliyin lihubuutihi fii akari jus-iyaatihi min kayri ixtiyaajin ilaa jaamici qaacidadaasa bixda laakiin qaacidadaas oo kale waa la buriyey markii la yidhi kulu xayawaanin yuxariku fakahu lsfal cinda almadqi waxaa la yidhi waxa la soo helay timsax yaxaasa la oo asagu midka hoose inta iska dhigo kan kore kaliya la dhacaa qab qab oo aan dhaqaajiyn kan hoose ha timsaaxa la soo helo khalaas waxaa la marka taam maaha a taam ma aha hayla waa kanaa kanaa khilaafay istiqraar marka midkaanu ma taama mase waa naaqis bal fiiri sheekh warkiisa wuxuu yidhi wadaliilu midka tusaa cala nxisaari anwaacihaa kelimada nuucyaalkeeda koobmidooda fii haadihi tan ay ku koobantay tanday ahalaaati oo saddexda ah alistiqraa'u raacraacidda weeye fa ina culamaa fada tacliil aha tacliil wey xugunaa la sheegay faa laga damari waa tacliil fa ina culamaa haada alfanni fa ina haada kan culimadiisa kanday alfanni ee fannigan ah tatabacuu waa raacraaceen kalaamal carabi carab hadalkeeday raacraaceen falam yajiduu sooma helin ilaa halaaata anwaacin nuucyaala saddex maano wax kale sooma helin culummadii fannigan ayaa kalaamka carabeed dabagaleen waa dabagaleen waa dabagaleen waa dabagaleen wax kale waa soo waaye fa ina culamaaa haadaa kan waa cilmularabiyada waxa lagu ishaara kan culimadiisii kanday alfanni oo fanniga ah tatabacuu waa raacraaceen kalaamalcarabi carab hadalkeeday raacraaceen falam yajiduu sooma helin ilaa alaaata anwaacin nuucyaala saddex maahana wax kale la soo waaye culamaa hada alfanni yaa waayo xaashiyada fiiri ka abi camrin ibnu calaa abu camr بن calaa oo kale wa khaliil ibnu axmed alfarahidiyi khaliil ibnu axmed alfarahidi wasiiba weyihi camar ibnu cuhmaan ibnu qambar ama ibnu qumbur dhe waa isku mide labadaba loo dabdi karaa qumbur iyo qambar qumbur waa ninkii jallaadkii cali ibn abi aalib oo kaleba saas ahay magaciisa qumbur ah inii lamaa ra'aytu lmra amra munkaraa ajajtu naari wadacawtu qumbura uu yihi cali qolada sabiiyiinta raafidada shayaadinta qayb ka mida qolada cabdullahi ibnu saba markay cali yidhahdeen anta anta markaasuu yidhi waman ana markaas yidhahda anta huwa ha isaga yaata markaasuu yidhi war caddeeya warka waman ana yaan ah markaasuu yidhi anta alkhaaliqu lbaari allaha abuura ee eh, inta wax qadara abuuraad tahay wa fii riwaayatin anta allah allaha tayd markaasuu dab weyn shita taxirxirtay way lamaa ra'aytu lmra amran munkara arrinkii markaan ogaaday arrin munkara inuu yahay ajajtu naari dabkaygaan iska shitay wa dacawtu qumbura qumburna wau yeer mar haddii qumbu loo yeeray xaad suge in dabka lagu goro kaasuu yidhi mid mid usoo qaba kuri dabka mid uu soo qaba wa dankii jallaadka jallaad waxa la ydhaha ninka amiirka ninka ciqaabka u fuliye koofiye xasta meeshaan soomaalidu ka tirado ninka fuliye wey ciqaab maa inta ku qabto ku xirxirtay u midba mar soo qaba markaasu dalaq tubaash dalaq hololol aan katolcaaya markaasay yidhahdaan haddaan yaqiinin inuu ilaah yahay cidan ilahay waa xadaabta mujrimiin niman mujrimiina wax fidnoobay moogta aduu maara uma hayd wax fidnoobay maara uma laakiin dariiq cajaa'ib lahu maray cali dhammaan dabkaasu ku guro cabdullahi ibn cabaas waa kii yidhi aniga haddaan ahaa dab kuma gureen maxaa ila nabigaa yidhi laa yucadibu binaar ilaa rabu naar dad wax kuma cadaabi karo cidaan alla ahayn walaa qataltuhum laakiin waa laylahaa maxaa yeele nabigaa yidhi man bedela diinu faqtulu murtadiinay ahaayeen ah, murtadiinay ahaayeen in seef madaxa looga jarceer laakiin cali muxuu xanaaqay ilaah dartiis ilaahay dartiis maanta annaga qofkii ah haddii la yidhahdo ilaahaygi adaa ah hmm. arniya waaba jecesha waa i <laughs> ah, laakiin saas ma ahayn saxaabadu ilaahay baa la weynaa markaasuu inta cadhoodu dab weyn u shitay inii inii ra'aytu lamra amran munkaraa ajajtu naari wadacawtu qumbura iskaga guray dabka waayahay culamaau hada fani waa kuwaas waa kuwaas waa kuwaas waaya marka hadduu jiri lahaa ayagaa soo heli lahaa wuxuu yihi fii kafiiri matniga sii wad kitaaba walow kaana hadduu ahaa lahaa hama halkaas halkaas waa halkee amada halkaa lagu ishaara fi kalaami alcarab xaashiyada kudhigi taas xaashiyada sajaaci fiiri walow kaana hadduu ahaa lahaa hama halkaas nawcu nooc hadduu ahaa lahaa nawcaasoo raabicun afreeya lacaharuu way ogaalahayeen min alcuhuur laa min alcihaar cuhuur masderka ah laga keenay waa daalcasho waa idilaac cihaar haddii laga keenana waa kufid meeshay ku kufi lahaayeen maaha ee waa daalaca lahaayeen wey min alcuhuur laa min alcihaar cusuura laga keenay walow kaana hadduu ku sugnaa lahaa sama halkaas oo kalaamulcarabkaa nawcun nuuc nawcaasoo raabicun afreeya lacafaru la dalacuu waa daalaca lahaayeen calaa shayin inay min alcusuur ka timid yaa ku tusay calaada ka dambaydo marba hadday calaa kaaga dambaydo waa daalacashadii ayagaa daalaca lahaa calaa shay shaygoo minhu ka mid dinuu afraad jiro culamaau hadal fani kama qarsoomeen ayagaa soo sheegi lahaa sidaas markii la yidhi qaala caarideen waxay yidhaahdeen warka aad sheegteen sow maahan saddexdaana culimmadu og tahay nuuc afraad ma oga sow warkiinu saas maaha waxaa la yidhi hadda markaba yadaa xuja cadamulcilmi cadamulcilmi laa laysa bixujatin cadamulcilmi laysa bixujatin ah, qaara ictiraadkaas keeneen cadam اlcilmi laysa bxujati waa loo jawaabay waxaa la yidhi waxaadnaan kala aqoon oo iskaga kiin daran cadam اlcilmi iyo alcilmu bicadami shay aa jirta fiiri marka midna xujo maaha midna waa xujo waxaa kala jira laba shay waxaa jira waxa la yidhaha cadamulcilmi sax kaasu xujo maaha waa itifaaq waxaa jira alcilmu bicadami shay inaad ogaato shaygu inuusan jirin kaas waa xuju marka waxaan xujaysaynaa ma ahan cadam cadamulcilmi ee waxaan xujaysaynaa alcilmu bicadami shay waxay kala yihiin adaa hadda kale fahma insha allah waxay tahay waxaa lagu yidhi ma og tahay ma og tahay tusaale kitaabka alle in wax lagu xukumo inay waajib tahay oysan banaanayn qaynun qaanuunka in wax lagu xukumo ama xeerka tolka kaasaa tiri toddobaatan sana jira weligayna ma maqal waxa sheegay ha waxaan maqli jiray ama sharciga ilaad ama ila aad xeerka ha weligay ma maqal marka qofkan xujaysaa ma taqaan aniga masalada weligay ma maqal waa intaas xujaysaa waa cadamulcilmi waxaa laleeyahay cadamulcilmi laysa bixuja marka aad ku hadlayda hadda aan unbaad sheegata adiga taadan maqli jirin anigaba hadda iga maqal hadda dhegayso qaado mas'alaa lagu sheegay war sidaas weeye aa lagu yii war waa sidaas markaasaa tiri weligay ma maqal xoolahay halka sankaa ka gubaan sumad uga dhigaan markaasaa tiri ma banaana in xoolaha laga soo tumo inta inta wejiga markaasuu yidhi weligay ma maqal tan iyo awoowayaalka qalin qalin daankaan dhiga jiray markaasaanba geela ka gubanay annagu qalin daanka aaba noogu geela weligeyna ma maqan wax sheegaayo waxaa leedahay waa cadam cilmi waxaad sheegay ha ma ogin le waa taasu ma ahan xujo xagga naga dhig maxaa jira laakiin alcilmu bicadami shay tusaale waxaa lagu yidhi hoo furahan qaado garaashkan garaash yarow aan aad u weyneyn garaashkan gaariga ku jira soo bixi garaashkiiaad dhex tag hal gaari ma dhex yaalo garaashkay meel wax ku qarsoomi karaana maba leh dhisma ma male xataa waa dhul banaan oo derbi ku areereysan miyadan markaas xaqiijin karin aan gaari ku jirin wax xaqiijine eh, ma ciiddu ku jira ma godo ka falaaye wuxuu waa gaari waxa gaari halkan ku jire garaashkan ka sabi furahan qaade gaariga gaari weyn garaashka dhex istaagtay wax dhex yaalla male maxaad yaqiinin oo qadcine eh? inaan gaari ku jirin soo maha maxaad ogaatay al cilmigaad ogaatay waa maxee cadamu sayaara waa inaan gaari meeshaan ku jirin soo maha waa cilmi taas waa xuju culamaau hada alfanni marka waxay ogaadeen nuuc saddexaad inuusan jirin maahan anuu ma maqal inay leeyihiin inta dhex aadeen kalaamkii carbeed ay waxay ka soo yaqiineen inaan nuuc saddexaad ka jirin ah. marka kaasoo kale maxaa la yidhahda alcilmu bicadami shay waa inaad soo ogaato shaygaas inuusan jirin wa hadii xuja qaciya waa taas marka markaa nuuca wadaad la dhihi jiray jacfar ibnu sabir aa yidhi nuuc afraad anaa haya nuuc afraad aan hayaa jacfar ibnu saabir ayuu kaasaa la xaa la yidhaha magaciisan kaasuu yidha khaalifa la yidhahda khaalifa a ah, khaalifa la yidhaahda magaciisa khaalifa ah, faakiga waa idin dhigay khaalifa lakin ad qof qofkii hayo faakigaa dhiga khaalifa la yidhaahdaa xaad ula jeedaa si noo sii jilciya la yidhi wuxuu yidhi waa khaliifat lficli wa naa'ibuhu fi macnaahu wa camaluhu wa zamanuhu waa midka ficilka uga naaib noqda camalfalkiisa iyo zamankiisa labadaba waa ismu ficil ha ismu lficl sali maxaad soo korrida ism soo ma aadan dhihin ism daaya awala lahay ismi kaasu ismku ka mid yahay ha adaa waxba soo kordhiy ismu lficli uy markaasa ism iyo ficli awalan hayn ismulficlina ismku ka mid yahy inta noogu kaadid kuwan awla haysan wax kale keen waxba soo kordhin hadaa wax sheegay marka khaalifuu ku magacaaba mhm. anaxw waafigan waa dhiga cabaas ibnu xasan nuucaas saddexaad in wadaadkaasu sheegay asna waa dhiga mhm. nuucaas afraad nuucaas afraad in wadaadkaasu sheegay waa inin dhiga anaxw waafiga laftirkiisu waaya fa ina culamaaa haadaa kan culimadiisa kanday alfani oo faniga ah tatabacuu waxay raacraaceen kalaamalcarabi carabta kalaamkeeday raacraaceen falam yajiduu sooma aysan helin ilaa alaaata anwaacin nucyaala saddexa maahane walow kaana hadduu ahaa laha hama halkaas halkaa lagu ishaara fii kalaami alcarab kalaam carab dhexdiisa nawcu nooc hadduu ahaa lahaa noocoo raabicun afreeya lacaharuu waa daalaca lahaayeen min alcuhuuri laa min alcihaab way daalaca lahaayeen calaa shay-in shay korkiis shaygoo minhu nuucaas afraadkaa ka mid ay daalaca lahaayeen ka qaabkaas in loo xasriyo waxa weeyaan istiqraa la yidhaahdaa isti waxaa la yidhahdaa xasri oo istiqraa'i ah ayaa la yidhaahdaa hmm. xasri caqligana waa jira waa sida maxamed muxidiin cabdulxamiid u xasrina asaguna xasri caqliyaa la yidhahdaa xasri caqliga waxay tahay in la yidhaahdo horta kelimad laba wax kama dhexeeyaan inay macno nafteeda u tusto iyo inaysan macnaha nafteeda u tusi karina kelimad kale in lagu daro ay u baahan tahay labadaas wax ka dhexeeya male aada leeda haddaysanba macna nafteeda u tusi karin oy u baahan tahay kelimad kale in lagu daro xarafaa la yidhaaha xagga dhig haa soo haray tii nafteeda macna u tusayda in zamanku macnahaas jus ka mida yahay iyo inuusan ahayn waxba kama dhexeeyana leeda zamanku inuu jus macnaheeda ka mida yahay oy zaman tusto iyo macno kale iyo inaan zaman ku jirin labadaas wax ka dhexeeya male haddii zamanku jus macnaheeda kamida noqdo ficilaa la yidhaha xagga dhig haddaan zaman ku jirin isma la yidhahda wax kale aduu ken ah, maxamed muxidiin cabdilxamiid waa qaabka inuu kugu qaybiyey wuxuu ku leeyahay kelimadda sideeda laba wax ka dhexay kara male inay macno nafteeda u tusto iyo inay macnaha kelimad kale inta lagu daro ka tusto wax ka dhexay kara male hadday macnaha kelimad kale inay ka tusto u baahan tahay oysan ayadu lafteeda u tusi karin xarafaa la yidhaha agga iska dhig hadday macno tusto oy nafteeda u tusto laba wax kama dhexeeyaan in zamanku jus kamida yahay macnaheeda iyo inuusan ahayn haddii macnaheeda zamanku jus kamida yahay waxaad tidhahdaa kaas waxaa la yidhahdaa ficil haddaan zaman ku jirinna ismaa la yidhaahdaa xay kusoo koobantay aqsaamta marka saddex xasri caqliyaa la yidhaha isagan kaso qaala almusanifu musanifku wuxuu yidhi facama alismu isimkii fa yucrafu waa la aqoonsadaa huwa isimka bial bidukhuuli al al inay gashaa lagu aqoonsadaa wadalika tusaalihiina karajuli ninkii oo kale weeye wa bitanwiini wa bidukhuuli tanwiini tanwiin inuu galaa lagu aqoonsadaa wadaalika tusaalihiina ka rajulin rajulin oo kale weeye wa bilxadiisi ka warramid a lagu oqoonsadaa canhu isimka xaggiisa laga warramo wadaalika tusaalihiina ka taa'i darabtu darabtu ta'deeda oo kale weeye fa ama alismu isimkii fa yucrafu waa la oqoonsadaa huwa isimkii bial bidukhuuli al al inay gashaa lagu oqoonsadaa wadaalika tusaalihiina ka rajulin ninkii oo kale weeye wabitanwiini tanwiina lagu oqoonsadaa wabiduuli tanwiini tanwiin gelidiis wadalika tusaalihiina ka rajulin oo kale weeye wabilxadiidi ka warramida lagu oqoonsadaa canhu xaggiisa laga waramo wadalika tusaalihiina ka taai darabtu darabtu ta-deedoo kale weeye hadda wuxuu gelay saddexdii mid walba inuu calaamadihiisa kaaga warramo oo uu calaamadihiisa ku siiyo waxaa fiicneed mid walba xadkiisa inuu sheego ilaa xadku waa jaamic maanice laakiin ma uusan yeelin calaamadaha xaggooda u leex oo ibtidaa'igu uga naxa xadku fahm adag u baahan marka la ihahdo walismu maa dalla calaa macnan fii nafsihi gayra muqtarinin biaxadi اlasminati اhalaaثati wadcan xad waa saas ibtidaa'iga waa ku dhiba yihahd markaasoo calaamadaha calaamadaha qof walbaa garan kara haddaad ku aragto xaraf jiro ka hoos horeeya waa isim war ada iska fahmi karo al haddaad ku aragto qof walbaa fahmi kara qof walbaa fahmi kara laakin xadku fahmuu rabaa isimna waxaa la dhaha maa dalla calaa macna maxaa baxay waxaan macnaba tusayn maa dalla calaa macna waxaan waxbaba inaa baxay fii nafsihi nafsadiisa in u tusaa xarafaa baxay xarafku macna waa tusaa laakin kelimad kalu ka tusa hayra muqtarinin oo aan la xiriirsan biaxadi lazminati zamanyaalka mid ka mid a zamanyaalkii athalaatati oo saddexda ahaa maxaa baxay ficil ficluhu macnuu tusaa ficilku ficilku macnuu tusaa fii nafsihiyuna u tusaa laakin zamanu la xidhiidha saddexda zamanu mid la xidhiidha wadcan maxaa baxay asmaada macna tusayda zamanna ay la xidhiirto kasmi alfaacili wasmi almafcuuli wa gayrihima zaman waa tusaa oo ism faacil waa loo le mar xaala haddaan alu ku jirin camal fala xaaliga istiqbaala laga laqbeeyaa soo zaman maaha laakiin wadcan dejintii carabi dejayda maaha ee waa macno caarid oo gadaal ka yimid cibraduna waa wadciga hadda haddaad tidhaahdo zaydun ma waxaa laga fahmaa zaman maadiya ma waxaa laga fahmaa zaman xaadira ma waxaa laga fahmaa zaman mustaqbala zaydun aad tiri hadda muqdishow aad tiri fiiri muqdisho ma laga fahma wakti hore wakti hadda la joogo ma laga fahma wakti soo socda ma waxba lagama fahma zaman shaqa kuma leh aslulwadciga isim waa noocaas macnaha oo zamanka oo isim faacil isim mafcuuliya laga helaa waa caarid oo macno gadaal ka yihi oo camalfal iyo macani kale ku xihan waayo calaamada saddex la iska sheegay calaamado maxaa yl dadkan waa ka soo rorgeen qadri mara calaamado wax badanaa laga soo ogaada saddex le ka sheegay soddon wey calaamadaha ismku saddexu ka sheegay khalaal iyo ajrumi sharxiisa u laabane soddonkuba asagay ku yaaleen ah. waaye tashwiiqulkhallaanka kaasaad waxa weyan ugu laabanaydaa fa ama alismu isim fa yucrafu waa la oqoonsadaa huwa isim waxaa laga oqoonsadaa can qasiimeyhi can didayhi wey labadiisa qaybood oo kala ah ficil iyo xaraf a laga oqoonsadaa yuu ku darmine waa laga soocaa bal bidukuuli al al inay gasha lagu oqoonsada fiiri ashu inay ku jirto shardi maaha ee waxaa shardiga inuu aqbalayo al in la geliyo masaladaas ogow isimka in al ku jirto shardi maaha laakin maxaa shardiya inuu aqbalaayo ah, maxaa yale waxaa kuu tusaalaha hadda rajulin oo tanwiinsan miya alu ku jirta isim inuu yahay hadda waati marka kale lagu miaalina marna waxaa lagugu miaalina iyadoo alu ku jirto mana iyadoo isan ku jirin saas darteeda shardi maahan inay ku jirtee waxaa shardiga inuu aqbala oo calaamadba waxaa la yidhaahdaa maa yalzamu min wujuudihi alwujuudu waa shay ay ka laasimayda haddii la helo kii la calaamadaynayeyna in la helo wa min cadamihi walaa yalzamu min cadamihi alcadam haddii la waayana kii in la waaye ka dhalami fiidi maxaa la yidhaha calaamadba maa yalzamu min wujuudihi alwujuudu arajul hadda calaamaddan ka hadda arajul su-aashii kama anaan helin waxaan leenahay waa isim arajul maxaa yeele waxa le maa yelsamu min wujuudihi alwujuudu waa shay haddii la helo inkii uu calaamadda u ahaa la helaana ka laazimayo walaa yalzamu min cadamihi weyntiisana ka dhalanmay alcadam weyn oo hadda rajuliin miya alo ku jirtaa marka ma la weyna isimnimadii ma waxaan leenahay rajuliin alo kuma jirta isim ma ah miyaan leenahay marka horeba shardi ma ahan in laga helo ee shardi maxaa ah inuu aqbalaayo shardi taas ah waayo wabitanwiini wabidukuuli tanwiini tanwiin gashaa lagu oqoonsadaa wadalika tusaalina ka rajulin oo kale wey rajulin oo kale wabilxadiisi ka waramida lagu oqoonsada canhu xaggiisa laga warramo saddexda macno marka saddexda calaamo oo uu sheegay labo waa laba calaamo oo lafdiyataan ah laba calaamoo lafdiyataana waa al iyo tanwiin calaamada saddexaad waa calaama macnawiya wa bilxadiisi canhu ka taai darabta fa ama alismu isimka fa yucrafu waa la oqoonsadaa biala lagu oqoonsadaa xaashiyada fiiri ay bijamiici aqsaamihaa asha qaybaheeda dhammaanteed al meeqay uqaybsamayde saddex saddexay uqaybsamayde mucarifa zaa'ida mawsuula saddexdaasay aheed saddexdaba ismi calaamad uta saddexduba ismi calaamad uta al ayaa lagu aqoonsadaa bijamiici aqsaamiha saddexdood waxay kala ahaayeen mucarifa midda isimka nakiradaa gasha macrifa ka dhigta ko zaaida zaaidada halkay geli jirta labay usii qaybsantaa alifyaa noogu tegi doonaa insha allahu iyo khulaasada loogu tegi ziyaado laazima iyo kayru laazima laazimadu waa maxay laazimada maxaa lagu yaqaan laasimada waxaa lagu yaqaana siyaadada laasimada asha isimka kamaba baxdaba waa midda ism mawsuul ku jirta alladi iyo allati iyo alladani weligeed miyad arkay iyaon al lahayn ah, waana ziyaade ogow waa midda ism mawsuul ku jirta midda oo waxa weya qayrulaazimadana alcabaas alyaziid midda ku jirta wey aclaamta iska gasha waana laga bixiya oo aad arkay alcabaasna waa arkay marka aclaamta midda ku jirta maxay leedahay ziyaada kayrulaazim midda ism mawsuul ku jirta maxaad leedahay ziyaada laazima aad leedahay kulli ism yaan ahayn ma gasho tan saddexaadna waa maxay mawsuula hadda markaas dilwida ka waran mawsuula ficlayga gashaaye maa anta bilxakami turda xukuumatuhu ka waran maa anta adiga ma tihid bilxakami aturdaa waa ficil mudaarico majhuul loo bineeyey aturdaa aladi kaasoo turdaa raalli laga yahay xukuumatuhu ism ficil mudaaricay gasha ash waxaa leedahay waa shuduud ah, shuduud weeye annagana gelitaankaan sheegayna waxa weyaan waa dukuula la shuduuda fiih annaga gelitaan aan shuduud ahayn aan ka hadlayno taasoo iska gabay ku timid ah, ee wax caadiya maaha marka saddexda qaybood ee al saddexdaba waxay calaamad u yihiin waa maxay isim ka soc xashiyada sijaacig intaas waa ku dhigay gabayga marka laga reebo ma anta bilxakamid turta xukuumatu taasna waa taga wbtanwiin wbidukuli tanwiin lagu aqoonsadaa wadalika tusaalihii karajul waa tanwiin isagaa keenaya aqsaamtiisa ka hortegi mayno wa bilxadiidi canhu xaa loola jeedaa ka waramid wuxuu ula jeedaa waa calaamadii kutubta kale dhihi jireen isnaad ileyh in xaggiisa wax loo tiiriyo in xaggiisa wax loo tiiriyo fiiri ka taai darabtu hadda lama laqbaynayo ka taai darabtu ilaa mudaafiley darabtu maanta mogta maa qusida lafdu fahuwa calamun laakiin macnee si aan u asalkiisi u laabeen darabtu haddaad tada goddo noqone anaa garaacay yaa iska naftaada ka warranta haye ninkan u tiri garabkaaga fadhiya darabtaniyahu adaa garaacay ninkaanad ka warramay soo ma haye gabadhan u tiiri darabti gabar yahay adaa garaacday haye ism calama xataa wax u tiiri zaydun zayd daraba camran camar asagaa garaacay ciddaas wax loo tiirinayaa ism wey cid kale ma noqon karto haddaad ma aragto cid xaggiisa wax loo tiirina hadda waxaad tidhi camrun camar caalim caalim wey yaad ka waranta warbixin yaad ka dhiibta camar khalaas ways ah, maa cindakum yanfad aad waxa agtiina yaallaa waa baaba'ayaan ma ay iladiki cindakum agtiina ku sugnaaday ha waa baabaa wamaa cinda allaahi baaqin fiidi wamaa ayiladiki cinda allaahi baaqin yaad ka warramayda ma soo maaha ma waa ism dhe marka ma waa ism dhe marka ma waa ism marka alxadiis can waa midka laga warrama waxaad tihi almasjidu waasicun yaad ka warranta masjid waa ism wax kale ma noqon karo ah, cidda wax loo tiiriya waa ism wax kale ma noqon karto sharax qaala sharix wuxuu yidhi lamaa bayantu markaan caddeeyey maladii kii inxasarad ay koobantay fiih maaga dhexdiisa anwaacu lkelimati kelimada nucyaalkeeda anwaacdii ahalaaatu ee saddexda ahaatay sharactu waxaan guda galay fii bayaani maa kil caddayntiisa yatamayasu uu ku socmayo bihi maaga kullu waaxidin mid kastaba waaxidkoo minhaa saddexda ka mid a can qasiimeyhi can dideyhi labadiisa lid uuga socmaa maxaan u gudagalay inaan caddeeyo litatima alfaaida likay tatima alfaaida faa'iidadu inay dhammaystiranto darteed aan u gudagalay ah, litatima faa'idatu ma dhe isku idaafeen litatima likay tatima inay dhammaystiranto darteedaan u gudagalay faa'idatu ma kii faa'iidadiisa dakartuhu aan sheegay lamaa dayantu markaan caddeeyey maladii in xasarad ay koobantay fiih maaga dhexdiisa ay ku koobantay anwaaculkelimati kelimada nucyaalkeeda anwaacdii ahalaaatu ee saddexda ahaatay sharactu waxaan gudagalay waa jawaamid lamaadeedi lamaada jawaabkeedii wey lamaada jawaabkeedii wey sharactu waxaan gudagalay fii bayaani maa kiil cadayntiisa yatamayasu uu ku soocmay bihi maaga kullu waaxidin mid kasta waaxidko minha nucyaalka ka mid ah can qasimayhi ay can didayhi labadiisa lidna uga soocmaa litatima likay tatima inay dhammaystiranto darteedan u guda galay faa'iidatu maa kii faa'iidadiisa dakartuhu aan sheegay kii aan sheegay ilaa haddaan idhaahdo haddaan ku idhaahdo waa ism iyo ficli xaraf oo mid walba aanan sumad kuugu dhejin iyo calaamad hadhow maxba kuuma gasho marka aqsaamti la sheego iskaa kaa darmaya isku dhex yaacayaan wax ay kuu gasho male waxaa la rabaa midkaad aragto sumadii inaad ka fiirsato ah, reer reer miyan anugu ah miyi ku dhaqan marka miyiga markaan joogno geel iyo ari iyo lo aan leenna mid kasta calaamada ku taal kun neef ah, mid reer magaala arkay boqol ariya boqol ku daranta kaas dhamaatay saa loo kala sooca miskiin war mid walbaaba calaamad iyo sumada ilaah ah marka xataa fiiri waxaa kala soocaa qofa weligiis xoolahan arag aa laleeya xoolihii hebel soo soco xoolihii hebel sumaday kasu kusoo dhega dhag kan waa xoolihii hebel calaamaduu leey marka ism iyo ficil laguu dhiibay mid walba calaamada lagu siina mid walba calaamada lagu siina calaamadaas meeshaad ku aragta waa leeda waa ism haddaad tii ficilka aragto waa ficil inaysan isku darmin a calaamadahan lagugu dhejinaya marka faaidada inay dhamaystiranto oysan saddexdii aan kuu sheegay isku dhex yaacin aan ugu talagalay oo hadhow mid walba meeshaad ku aragta ad ku garato markaasuu yidhi litatima likay tatima inay dhammaystiranto darteed faa'iidatu maa kii faa'iidadiisa dakartu aan sheegay fadakartu waan sheegay lilismi isimkiiyaan u sheegay alaaata alaaa calaamaatin saddex calaamo halaaadoo mafcuul biigii dakare fadakartu lilismi isimkiiyaan u sheegay alaa calamatin saddex calaamo saddex calaamo aan u sheegay dhig fadakartu lilismi wey fadakartu muxuu ini dhigaa tadakertu waa sheegay lilismi saasuu qaba tadakertu waan sheegay lilismi isimkii halaatha calaamaatin saddex calaamaan u sheegay calaamatan ka bedelo marka calaamatan calaamad ayaan u sheegay calaamadaasoo min awalihi calaa awalihi awalkiisa ku sugnaatay bimacnaa calaamatan calaamadaan u calaamadaasoo min awalihi calaa awalihi awalkiisa ku sugnaatay wahiya calaamadaasu alalifu wallaamu alif iyo laam wey alalif wallaam wadalika tusaalihiina kal farasi faraskii oo kale wey iyo walqulaam wiilkii marka carabiyada maxaan soo ogaanay kitaabkii qawaacidka ahaa kelimadu hal xaraf hadday tahay maxaa loogu dhawaaqaa bismihi baauljar keligeed waa hal xaraf soo maahan macallimka ku dhawaaq lu yidhaha albaau hadday kelimadu laba xaraf ama ka badan tahayna maxaa loogu dhawaaqaa bilafdihi qad ku dhawaaqa lu yidhi ma waxaa leedahay alqaafu wadaalu miyaad leedahay maya qad aad leedahay hal ku dhawaaqa lu yidhi alhaaw miyaad leedahay dhihi mayd magac ku dhawaaqi mayd laftiga ku dhawaaqe waxaa leedahay hal mar hadday laba xaraf tahay waxa weeye yundaqu bilafdihi hadduu hal xaraf yahayna bismihi marka maadaama al ay laba xaraf tahay maxaa la rabay bial laakin taasu kama hoos bixin ibnu hishaam ogow ee waa u qasday al alif walam inuu yidhah muxuu saas u yeelaa khilaafaa ka jira khilaafaa ka jira waxa wax macrifaynaa waa alifta keligeed waxa wax macrifaynaa waa al keligeed waa laamta keligeed khilaafaa ku jira waxa wax macrifayna waa labadoo laisku daray saddexdaa qowlna waa jira qowl afraadna waa ku dhex jira waxa wax macrifayna waa hamsada keligeed waxa wax macrifayna waa laamta keligeed waxa wax macrifayna waa labadoo laisku daray labadaba laisku dara laba qawl siine hamsada qadci iyo hamsada hamsulwasliga afartaas qawlaa ku jirta afartaasaa ku jirta marka inuu caddeeyo isaga madhabkiisa inay wax wax macrifayna ay labadaba yihiin saasuu ugu qasday oo uga leexday dariiqaas laakin haa uga fiicneed inuu yidhaahdo biadaati tacriifi wax walba ayadaa ka fiican biadaati tacriifi a fiicneed biadaati tacriifi maxaa yeelay adaatu tacriif haduu yidhaah hamsada hadii la yidhah waa noqee laanta hadii la waa noqee labada hadii la waa noqee waxay kala noqeen waxaan intaas midna noqayn oo waa maxay am oo reer ximyar luqadoodii ah, ah, laysa min amdirim siyaamu fim safari marka am oo luqada reer ximyar mucarifo ah aa soo geli lahayd marka waxaa ficneed in laga cabiro oo caam ah in la yidhaahdo biadaati tacriif ah, wax walba inay kuusoo gelayn adaat tacriif haddaad calaamatan calaamaan sheegay calaamadaasoo min awalihi calaa awalihi awelkiisa ahaatay weyi calaamadaasu alalifu walaamu alif iyo laam wey al wey al wey wadalika tusaale kalfaras walqulaami oo kale wey wa calaamatan calaamad ayaan sheegay calaamadaasoo min aakirihi calaa aakhirihi aakhirkiisa ahaatay wahiya calaamadaasu atanwiinu tanwiin wey tanwiin wey tanwiin luqatan maxaa la yidhahdaa ataswiitu sawdayn wey minawana daa'iru alaga laga keena ahaan maxaa la yidhahda wa huwa tanwiinkii nuunun nun weeye nuuntaasoo zaa'idatun oo siyaadaa maxaa baxay dilul nuun siyaadaa nuunta asliga munkasiru sida nuuntiisa oo kale nuuntaasoo saakinatun reeban maxaa baxay nuun saakina hadii luu yidhi min nuuni dayfanun dayfanun dabraaca nuuntiisaa baxday daifanun laba nuuna ku jirta maaha daifanun labada nuun nuunka hore waa xarakaysanyi midka dambe waa tanwiini daifanu dayfan waxaa la ihahdaa weliimada ama allabariga ha sab ma aqaan anu reermiya sab reer magaalaya allabarigaan idhaa anaga reermiyi markaan marka allabari markuu meel ka jiro dadna waa looga yeeraa dadna iyadoon cidna u yeeran iska yimaada dadka loo yeeray kuwa soo raaca kaasaa la ihaha daifanu kuwa aan cidna u yeeran ee dadkii loo yeeray soo raaca idaa jaa dayfun jaaa lidayfi dayfanu fa owdaa bimaa tuqra duyuufu dayaafinu uu yihi shaacirki idaa jaaa dayfun markii marti yimaado jaaa lidayfi dayfanu marti dabraaca imaana dabraaca imaana fa owdaa bimaa tuqra duyuufu dayaafinu wa alla wixii martiqad loo diyaariyay marti mar dabraaca dilay oo halaagay isagaa iska ag fadhiya un marka dayfan waa dabraaca marka nuuntiisaas ku baxday waaya wa huwa tanwiinkii nuunun nuun weeye nuuntoo zaa'idatun dheeraad ah maxaa baxday midda aslika munkasir nuuntoo saakinatun reeban maxaa baxday dayfanun nuuntoo talxaqu haleelayda al aakhira aakirka gelaysa nuun aakirka gelaysa maxaa baxay awelka wixii galay wax alla wixii nuuna oo awelka gashay sida inkasara oo kale Ah. sida inkasara oo kale iyo awsadka wixii gala labada waa baxay lafdan min jihati lafdin xagga dhawaaqa ah. dhawaaqay ku haleelen nuuntaan markii lagu dhawaaqayo waxaa leedahay zaydun soo maqli maysid camrun xagga dhawaaqay ku haleelien laa khadan xagga qoraalka hadda zaydun nuun baalka sokadiisa ma ku arke wax nuunu kuma qorno xagga dhawaaqay ku haleelien liayri tawkiidina u haleeshay liayri tawkiidin kuu ku bixina nuun intaasba la socotaa jirta nuunu zaa'idatun saakinatun talxaqu laakhira lafdan laa hadan laakin kayr tawkiida la nasfacan waa nuunu tawkiidka mukhafafada ah, nuunu tawkiid khafiifa sidaas weeye la nasfacan soo ma qiimaydi ah, la nasfacan halkaas iska joogo wallahu subxana wa tacala alam sala allah war badan yahay darsi